tadkulu waa mid gelayda calaa kulli waaxidin mid kastoo min nawcayni ka mid a xaraf mushtarag aha la yidhaha marka xarafkaas xaraf asmaadiina gelaya afcaashiina gelaya wa imaa an takuuna inay noqoto mukhtasatan mid ku gaara bilasmaai asmaada bimacnaa asmaaday ku gaartay waxaa loola jeedaa annahaa xuruuftaasu tadkulu way gelaya calayhaa asmaada walaa tadkhulu gelima cala alafcaali wa imaa an takuuna inay noqoto mukhtasatan mid ku gaara bilafcaali saddexdaasay noqon kartaa xuruuftu marka saddexdaas ay noqon kartaa saddexdaas marka mid walba laba u qaybi mid kastaba mid caamil iyo qayb caamila ka imaana saddexda qaybood qayb walba waxaa ku jirta mid caamiloo camal fala iyo mid aan camal falin lixda saasay ku noqeen markaasuu yihi calaa kulli xaalin si kastaba alaa kuli xaalin xaalad kasta xaaladoo min hadi awaali kamida axwaasha ahalaaati saddexdaa ima an takuuna xuruuftaas inay noqoto caamilata mid camal falayda wa ima an takuuna inay noqoto hayra caamilati mid aan camal falayn annawcu lawal nuuc ugu horreey kasoo bilow marka oo mushtaraga ah. asmaadana gala afcaashana gala weliba asalkaas waxaa waa inuusan camal falin laakiin haddana waa dhacday isagoo ka baxay asalkaas annawcu lwal alxarfu lmushtarak xarafka ka dhexeeya bayna nawcayni asmaada iyo afcaasha labada nuuc ka dhexeeya wahuwa isaguna muhmalun wahuwa xarafkaasuna muhmalun mid al haleey u yahay kayru caamilin aan camal falayn wadalikaas mithaalkii naxwu hal oo kale wey hal asmaadana waa gashaa afcaashana waa gashaa waa soo aragna inay gasho labadaba mana camal fasho annawcu thaani nuuca labeeya alxarfu mushtarak xaraf ka dhexeeya bayna nawcayni labada nuuc asmaada afcaasha huwa isaguna maca dalika mushtaraknimada la jirkeeda yacmalu camal fala wadalika xarafkaas mushtaraga mithlu laa oo kale wey wamaa annaafiyatayn oo laa naafiya laa naafiya iyo maa naafiya fa inahumaa labadoodu yadkhulaani waa galaan cala alismi isimka wa cala alficlina waa galaan wahumaa labadoodu yacmalaani waana camal falan fi lasmaai ku camal falaan asmaaday ku camal falaan waa xaraf mushtarago labadaba gala laakiin asmaaday ku camal falaan labadoodu afcaasha kuma camal falaan asmaaday ku camal falaan waxayna camal falaan camala laysa fayarfacaani اlism wayansibaani اlkhabr wadalika naxwu qawlika waa inaad tidhahdoo kale laa axada axad ma ahaanin akyara mid ka qiiro badan min allahi ilaahay waa xadiid saxiixa wa naxwu qawlihi tacala ad tidhahdee maa haadaa kanu ma ahaanin ay yidhaahdeen basharan banu aadamba wa qowlihi subxaana ilahi laadamkiisuu yidhi maa huna islaamihii ay qabeen raggu ma ahaanin ummahaatihim hooyooyinkood athali nuuca sadexeeya alxarfu lmuqtasu waa xaraf muqtas ku ah bilismi isimka wa huwa caamilun isaguna camal fala wadalika xarafkaasu milu xuruufi ljari oo kale wey xuruufuljarka oo kale iyo wa milu ina iyo waqawaatiha wey ina iyo qawaadeed araabicu nuuca afreeya alxarfu lmuqtasu bilismi waa xaraf isimku qaasa wahuwa isaguna muhmalu muhmal ah ayru caamilin aan camal falayn wadalika xarafka isimka kuaasn camal falin mithlu milu almucarifati asha oo wax macrifayd oo kale wey walam tacmal ma camal falin liannaha ashu nazalad way degtay min alismi isimka xaggiisa manzilata jusihi qayb isaga ka mida booskiisa alkhamis nuuca shaneeya alxarfu lmuqtasu bilficli waa xaraf ficilka ku qaas ah wahuwa caamilun camal falayana ka nawaasibi sida nawaasibta iyo waljawaasimu weeye asaadis nuuxan laceeye xarfun muqtasun bilficli waa xaraf ficilka ku gaar ah wahuwa kayru caamilin aana camal falayn wadalikaasu milu qad iyo wasiini iyo wasawfa iyo weeye saddexdaasu miaali milu qad wasiini wasawfa walaslu asalka wasawfa si saxmayn kugu dhiga lasawfa hataa wax la akri kar ma kala bar kelmadii hataa bara ka maqan ugu yaraan so siinkiiyaa maqan soo ma siinkii bisaa ka maqan maya a siinkii kadi waa sawfa waayade sa wow siyaada ugu jirta wowdi wowdii ka horeeda iyo wintii siin <laughs> hal siin bisaa ka maqan siinkii ka teg wa sawfa walaslu asalka marka qaacida marka uu haddana ku siina hadda lixdii qaybood uu kuu sheegay laakin qaaciduu ku siina qaaciduu ku siina wuxuu ku yidhi wاlaصlu asalka an alxarfa xarafka almushtaraka mushtaraga laa yacmalu waa inuusan camal falin saasa asala saasa asala wa an alxarfa xarafka almuqtasalku gaarka bilismi yacmalu ljera waa inu jer camal fala isim xarafkii ku qaasa waxaa la rabaa inuu camal falo camalfal isimka ku qaas isimkana maxaa ku qaasa jer kaasaa la rabaa wa ana alxarfa xarafka almuqtasalku gaarka bilficli yacmalu inuu camal falo weeye aljasmi saasa asala ila jazmaa ficilku qaasee wa kullu maa kharaja wax kasto ka baxa an haadihi usuuli saddexdaas asalon kuu sheegay inamaa kharaja lcilata cilli u baxa su-aal iyo in laiska weydiiyo labaaruu raba sababtu meeshaas uga baxa ha asal sidaasa ah alkalaamu hada maxaluh wlkalaamu kalaamkii lafdun malfuudun ku lagu dhawaaqo weeye lafdigaasoo mufiidun faa'iideynaya macnan yaxsunu yaxsulu sukuut lmutakalimi calayh mafcuulkii mufiida maxduufa wlkalaamu kalaamkii lafdun malfuudun ku lagu dhawaaqo waa lafdun waa faclun bimacnaa mafcuula sida khalqun bimacnaa makhluuq ay u tahay khalqi hadii la so makhluuq maaha lafduna waa malfuud waa mid lagu dhawaaqo waxaa fiicnaa jiiqu dariiqiisi hore inuu maro oo u yidhaahdo walkalaamu qowlun mufiidun inuu yidhaahdo oo uu lafdiga iska daayo sababta waa soo ogaane lafd iyo qowl say u kala fiican yihiin ila liana lafda jinsun baciidun wاlqowlu jinsun qariibun waisticmaalu اljnaasi اlbaciidati fi lxuduudi maciibun cinda ahli nadar waa soo aragna qaacidahaan aan u haysana waana sida uu shuduuru dahabiga maray shuduuru dahabiga fiican shuduuru dahabiga wuxuu yidhaahdaa wlkalaamu qowlu mufiidun maqsuudun qayd saddexaadna waa ku dara mufiid wlqowlu wuxuu leeyahy wlkalaamu qawlu mufiidu maqsuudu u leeyay qaydkaas lafkiisuna waa muhiim ah, shuduurkaas cajaaib badan halkaas saasaa fiicneed sidaas ayaa fiicneed wlkalaamu kalaamkii lafdu malfuudun ku lagu dhawaaqa weeye lafdigaasoo mufiidun faa'iideynaaya macnan yaxsunu sukuutu lmutakalimi calayh mafcuulkii mufiida maxduud ah mafcuulkii oo mufiida maxduud marka wuxuu noqonaa macnan uu faa'iideynaya macnahaasoo yaxsulu uu wanaagsanaana sukuutulmutakalim caleyh macno qofkii hadlaayo ku hadli karo ayuu faa'iideynaya ah, ayuu faa'iideynaya kalaamka kalaamka xagga luqada ma sheegi sheego maba soo hadal qaadin ma soo hadal qaadin xagga luqada xagga luqada faakihiga oo sharxa matnigu sharxa faakihigu matniga qadrigu sharxa yarka ma sharxo sharxan kale oo oo ibnu hishaam leeyahy aad bun u faa-ido badan baya wax laga maarmaba maahan faakihigu marka wuxuu leeyahay luqatan cibaaratun can ilqowl wamaa kaana muktafiyan binafsihi kada fi lqaamus uu yihi alqowlu luqatan xagga luqada maxaa la yidhaahdaa alkalaamu luqatan alkalaamu luqatan kalaam xagga luqada cibaaratun can ilqowli waa hadal hadal wey xaraf iyo sawti leh luqada saasaa lagu yihahdaa hadal wey xagga luqada waa hadal laftirkiisu shuduurkana waa ku sheega oo saddex macnaa lagu itlaaqaahu leeye waxa weya ibnu shishaab laftiisu shuduur dahabigaa ku sheega saddex waxaa kamid a hadlida masder takalama takaluman masderkaas waa lagu ilaaqa uley oo hadlida ah, ah hadlida waa lagu idlaaqaa uley xagga luqada carabiga kalaam laakiin laba macnoo kale ku dara laba macnoo kale ku dara marka wuxuu yidhi faakiygu cibaaratun can ilqowli hadal waxaa la yidhaahdaa xagga luqada cibaaratun can ilqowli qowl aa laga cabiraa qowl wey wamaa kaana muktafiyan binafsi iyo wixii nafsadiisa ku filan oo wax faa-iideeya labadaasaa laidhahu leey labadaasu sheega taakiidku cibaaratun can ilqowli wamaa kaana muktafiyan binafsi waxaa la yidhaahdaa qowlko hadalka caadiga aho lagu hadlo xarafka iyo sawd kale kalaam horta kaasaa la yidhahda luqada carabiga waxaa kale layidhaahu leeyahay wamaa kaana muktafiyan binafsi waxaa nafsadiisa macnahaan ugu filan ma afaada wey ah, waa waxu faa'ideeyey markaasaa yaasiinka sharax weyn saaran marka faakihi ah, laba jus wey sharaxaasu marka wuxuu leeyahay wamaa kaana muktafiya binafsihi fii adaa'i lmuraadi in ujeedadii la guto wixii ku filan oo hayril qowi aan qowlna ahayn min ishaaratin wa kitaabatin wa cuqadin wa nusabin wa lisaan xaalin wamaa kaana muktafiyan binafsihi maxay noqotay waxaa loola jeedaa wuu yidhi wax naftiisa ku filan fii adaa'i lmuraadi hayri lqowli waa wixii ku filnaada inuu ujeedadii guto qowlna aan ahayn ujeeddadii aad rabtayna qofka waa uga dhaadhicine istaag inaad rabtaa tegto saasa leeda a warqadaad uqore ujeedadii aad rabtay waa uu kuu gudana oo aad ku guda kartaa qowlna maahan hayrilqowli markaasuu yidhi min ishaaratin wa kitaabatin wa cuqadin wa nusabin wa lisaan xalin waa shantaas shantaas min ishaaratin oo ishaara ilaa ishaarada muraadkaad leheed ku guda karta adoon hadlin qofkiiyo taagan waxaad rabi laheed inuu fariisto aada rabi laheed inaad hadashada ma rabtid aada leeda ah, markaasuu fadhiisaan muraadkiiyaad ku gudanay min ishaaratin wa kitaabatin qofkan waxaad rabta inaad wax ka dhacdhicdo warqadaad qore waa u dire kaasu akrisana muraadkan dabta wa sheeg ah, wa kitaabatin wa cuqadin guntimo ah, intaasoo hore iyo intaasoo dambe mayga siiday uleey ah, dalaalka ariga gadaa ama geela intaasoo hore intaasoo dambe mayga siiday uleey waa dhowr horooda la laaba xibnaha meesha laga laaba ayaa la yaqaan qaybna xisaabta waaweynay u taalla qaybna xisaabta yaydan marka cuqad aa ah la yidhaahdaa qofkii marka dantaad rabtay oo aad neefkan xoolaha ku rabtay waa u sheege ama ha kugu digo marka adoon afka ka hadlay wa nusabi calaamadaha la taago xaafadaanaad maanta soo degto weligaaba ma imaan xaafadan duhurkiiyaa la gaaray masaajidka minaaradda isaad arag dhihi maydid ma guri dadaa mise waa masjid dhihi maydid wa iska soo geli calaamadaasa kuu taagan calaamadaas taaganaad ku arag inta soo gashaa iska tuki soogadi hataa gawgaw soo sii maydi ma imaanada xaafade lisaan xaalkaa kula waxaa kula hadla calaamadan la taagay markaad soo gasho weligaad meeshaan wadankaan maadan iman qiblada halkay jirtaa dhihi mayd markaad mexraabka aragto xaggaad iska aadi ah. wlisaanu xaalin wlisaanu xaalin salaadii assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu alaykum raxmatullah layidhi kaasuu fag inta yidhi nin aad u tabariya tabardaro badan ka muuqato dar jeexjeexan wato uu soo jeesto markaasuu iskana aamusa mhm. ta istaaga saas isha uga walac siina dhihi maydid xuu yahay kano ee inta jeebka dad waxayda waxbaad siina haddii kana wa iska aamusa ilaahu rabbi kabaad leeda ha lisaan xaalkiisa kugu caddayna ha hadduusan ju dhihin ju hadduusan dhihin ju hadduusan dhihin bakeerigaad ku shubtay biyihii markuu buuxsamo waxa weyan ayadoon lagu dhihin ka joojeed adigu jooje haa dhacay xaalada kula hadleedoo kale werigaa buuxay ka jooji xaaladdaa kula hadle lisaan xaal wa dantii laheedaa lagaa dhaadhicina iyadoon hadal iyo dhawaaq dhicin sidaasaa la yihahda laakiin masale muhiima ah. masale muhiima ah. sharaxan oo qatriga oo matniga iyo qatriga matniga iyo sharxa wada socdo ibnu sheegay alusia wuxuu saaray xaashiyo aada xooga faa-iido fiican leh alusi wuxuu sheegayaa kalaam luqada waxaa lagu yidhahdaa qowl mutakalimiinta macnaha kale u adeegsada masaladaas waa muhiim macaanida kale in kalaam lagu magacaabo mutakalimiinta iska lhu ah, leey waxaasheeda waan hayaa alxamdulilah ah, waxa weeyaan kalaam marka kulu maa afaada shay-an ah, maa afaada wax alla wixii faa'iideeye hada isdilaaxun mutakalimiyu waa isdilaax oo mutakalim iska leeyahy isdilaax oo kal mutakalimiintu iska leeyihiin weeyaan mutakalimiintu iska leeyihiin aluusiga xashada ku sheegay sidaas dartooda luqa marka la yidhaahdo waa qowl bis xagga luqada kalaam ama macaanidan kale in loo adeegsado majaas waa la dhihi karaa lakin luqa xaqiiqa ma luqa xaqiiqa ma ah mutakalimiinta iskale waxayna jaranjar uga dhiganayaan inay hadhow yidhaahdaan kalaamka alle xaraf iyo sood male leh oo hadda kalaamnu leeyahay saad leediin ee kalaam hadda macnahaba waa la yidhahda intaasay jaranjar uga dhigana iyaday jaranjar uga dhigan marka aluusiga taasna u raajacayda xagga quyuudda walkalaamu lafdun uu yidhi ayb qaydkaas waa sheegay wax maxaa baxay lafdi marka la yidhi wax alla waxaan lagu dhawaaqin istilaax ahaan wax alla waxaan lagu dhawaaqin ma ahan kalaam waxaa baxay ishaaradii kitaabadii cuqadkii nusabkii lisan xaalkii shantiiba waa bixi kalaam ma ahan maxaa yale malfuud ma ahan o mufiidun waa inuu faa'iideeyaa macnan yaxsunu sukuutulmutakalimi calayhi macno oo qofku markuu ku hadlo hadalka ku joojin karo qofkii mukhaadabkaayo lala hadlaayana uusan sugaynin faa'iido ee faa'iidaystay oo uu macno faa'iiday waxaa la yidhi haddi aawo qeydkii murakabka ahaa ila murakabnimadu waa laga maarmaane waxaa la yidhi mufiidunaa naga deeqayda id laysa lanaa mufiidun hayru murakabin annaga mabalihin aa la yidhi mufiid hayru murakaba marka mufiidun markii la yidhi qaydkii murakabka ahaana waa la helay ah, mufiiduntaa laga fahma meeqaan haynaa marka qayd saddex qaydaan haynaa saddex qaydaan haynaa lafdun mufiidun murakabun saddex ma haynaa qaydka afraad maqsuudun waa inaad tidhahdaa si kalaamu naa'im walmajnuun uu meesha uga baxo waana sida ugu daray shuduurdahabiga oo uu yidhi walkalaamu qawlun mufiidun maqsuudun ah, kalaamu naa'im wlmajnuun kalaam hadal maaha labadaas meeshaa ka bixeen imisaan haynaa qeyd afar qeyd soo ma ahan lafdun mufiidun murakabun maqsuudun afar soo ma ahan bilwadci alcarabiy waynu carabi qaydkaas wuxuu sheegi didaa la yidhi hadda kitaabka dhamaaba luqa carabiya lagu darsayna inaan cajabi meeshan looga hadlayn waa ogi inaan cajabi looga hadlayn waa la ogay waa laga fahmay qaydka shanaad waxa weeyaan bilwadci alcarabiy waa bilwadci alcarabiy bilwadci alcarabiyi waa inuu yahy aye meeqa qaydaan sheegnay shan shantaas waa laga maarmaan lafdun mufiidun murakabun maqsuudun bilwadci alcarabiy shantaas waa laga maarmaan culamada gabolaa waxay ku daraan tajadud alfaa'ida waxay ihahdeen laasim kalaam marka la leeyahy waa inuu ee haddii qofint halkaa istaago yihahdo asama fawqana cirku waa naga koreeya alal kalaam ma al awala la oga waalardu taxtana uu yihi dhulku waa naga hooseeyaa alal kalaam maaha waxaas awalaa la qof kasta og qaaraa yidhahdeen qaar war shardi maha kalaamka tarkiibka la filina adigu awal ogow amaha ogaan kaliya tarkiibka horta tarkiib sax maya khalaas kalaam waayo qaydkaas khilaafaa ku jira qayd kaleetaa jiro ayadan isku xisan oo ah itixaad lmutakalim cidda hadlayda waa inu isku mid daan anigu idhaahdo zaydun ood adigu ii tiraahdo qaa'imun kala mahna yir culamada gabo maxaa yeelay mut waxaan lahayn itixaad lmutakalim aan lahayn taasna ina maali aimo badan oo kala khilaafeen shardi waxba maahana yir hadal in la helaa shardiya dee labadin isku jiidaan anagoo isku rakibano zaydun aad aan idhi markaasaa tidhi qaa'imun khalaas ama waxaan idhi camrun aan idhi markaasaa tidhi qaadimun yaa yimidigi camra khalaas imigiyaan ka faa'iideyna kalaam waa lahaya labadaas qayd oo kalena waa jiraanoo toddoba qayd saasaa looga dhiga toddoba qayd marka la raba in aad loo dhamaystiro taas waa marka sharax wa sharax lamaa anhaytu markaan dhameeyey uu yidhi shiiku lamaa anhaytu markaan dhameeyey alqowla hadal filkelimati kelimada laga hadlo iyo wa aqsaamihaa kelimada qaybaheeda in laga hadlo aqsaamtii ahalaaati oo saddexda aheed sharactu waxaan gudagalay fii tafsiiri lkalaami kalam cadayntiisa fadakartu waxaan sheegay annahu kalaamkii cibaaratun mucabarun mid laga cabiro inuu yahay can lafdi dhawaa lafdi almufiidi oo wax faa-iideynayo lamaa amhaytu markaan dhammeeyey alqowla hadal في lkelimati kelimada laga hadlo wa aqsaamihaa iyo kelimada qaybaheeda in laga hadlo aqsaamtii athalaahati oo saddexda aheed sharactu waxaan gudagalay في tafsiiri lkalaami hadalka cadayntiisa fadakartu waxaan sheegay annahu kalaam cibaaratun mucabarun mid laga cabiro inuu yahay can lafdi lafdi lafdi almufiid wax faa-iideyna wanacni waxaan u jeednaa macaashira nuxaad ula jeedaa nacni markuu leeyahay faacilka naxni wuxuu laabanaa macaashira nuxaad xashira kudhigada sijaaciga naxnu nuriidu macaashira nuxaad wanacni waxaan u jeednaa haddaan nuxaad nahay maan asaga in isweynaysiinayo nuxaadu kaadlaafayeen u yahay wanacni waxaan u jeednaa haddaan dhaxweeley nahay bilafdi lafdi markaan idhaahno asawta dhawaaqaan ujeednaa ku yidhi sawt aan ujeednaa sawdkaasoo almushtamila kulansanaya calaa bacdi alxuruufi xuruuftii gobol ka mid a o amase maa shay aan u jeednaa hu yidhi sawd kaliya uma jeedne huwa asaguba fii quwati dalika sawdka la xoog ah waa faa'iida cusub taas wax sawdka la xoog eg eh. wax sawdka la xoog eg eh maxaa loola jeedaa talow wax sawdka la xoog eg waxaa loola jeedaa isagaa kuu sheegaya waa damiirka mustatirka a isagaa kuu sheegaaye Ah, marka lafdi marka la yidhaahdo laba loola jeedaa sawd wax leh iyo wax sawdulxog eh hadda idrib markaad tidhaahdo idrib waa sawd dhawaaq ficilku faacilkiisuna in lagu dhawaaqu lamid yih maxaa la idrib markaad tidhahdo qofkan wuxuufahma asaga inaad la hadasho asaga waxa tusana waa faacilka fiiri hadaad tidhaahdo qum qum mogta waa ficile id waxa itusaya hadalka in ugu wajan yahay yaa waayo waa faacilka hadda qum markaad tidhao horay waxaan ka fahma anta inaad leedahay ah marka fii quwati waxa weeyaan fii quwati sawd leey wanacni waxaanu la jeednaa bilafdi lafdi asawta saw sawdkoo almushtamila kulansana calaa bacdi alxuruufi xuruufta gobolkeed kulansana ow amase maa shay ayaan ujeednaa huwa shaygaasu fii quwati dalika sawdka la xoog eg falawow midka horeeya sawdka naxwu rajulin oo kale weeye wa farasin oo kale weeye wa thani midka labeeyo sawdka la xooga egna ka damiiri damiirkao kale weeye damiirka almusatiri ku asturaan fi naxwi idrib garaac iyo wada tag damirka almuqadaru ee lagu qadara ka damiiri way almustatiri ku asturaan fi naxwi idrib iyo wadhab damiirka almuqadari kulumini shaqalkooda lama raace ka damiiri wafaani mid kala weeyaa ka damiiri damiirkao kale weeye damiirka almustatiri ku asturaan fii naxwi idrib iyo wadhab oo kaleeto damiirkaasoo almuqadari lagu qadaraayo biqawlika aad tiraahdo anta saasam wanacni waxaan ula jeednaa bilmufiidi mufiid markaan kuleenahay mufiid markaan kuleeyahay waxaan ula jeednaa haddaan naxwoleynahay maa shay yasixu uu ansaxayo aliktifaau ku kaaftoomid bihi maaga lagu kaaftoomo waa wax lagu kaaftoomi karo oo mutakalimka iyo saamicna ku kaaftoomi kara mutakalim xadara musaafiru musaafirkii waa yimi xadara camrun camar waa yimi dan intaas anigu ku hadlo anigu waa ku jooji karaa hadal maxaa yeele dadkii waan u faa'iideeyo ninkii camar ahayo safra ku maqnaa inuu yimid aan sheeg saamicii i dhegaysanayeyna waa faa'iideystay oo halkaas waa ku tegi kara laakiin haddaan idhaahdo in qadima in qadima camrun haddii camar yimaado anugu hadalka kuma joojin karo maxaa yaele ummaddii waxba uma ahnan faa'iideyn in qadima camrun camr hadduu yimaado he u ilay qofkii dhegeysaa saamicii dhegeysaana waxba ma faa'iidin waxba ma faa'iidin marka kalaam ma ahan kaasoo kale wa nacni waxaan uga jeednaa bilmufiidi mufiid maa shay yasixu ansaxa al iktifaau ku kaaftoomid bihi maaga lagu kaaftoomo bal fiiri xaashiyada wuxuu leeyahy maa yasixu biliktifaad ey maa shay yadullu tusaa bilwadci luqada carabiga dejinteeda kutusaa calaa macnan macna macnahoo yaxsunu uu wanaagsanaana sukuutulmutakallimkiya ila inuu aamuso calayhi macnaha ku aamuso bixayu meel laa yasiiru saamicu kii dhegaysaaya uusan noqoy muntadiran mid sugee lishayin aakhar shay kale intidaaran taama intidaar taama intidaaran naaqisan hadduu raba hakusuug ha intidaar naaqisa la diidima sababtoo ah haddaad tidhaahdo daraba zaydun ninkii zayd ahaa waa garaacay qofki wax waa faa'iidaysa aduuna hadalka waa ku joogiji kartaa laakin intidaar naaqisuu ku suga qofkii oo saamic ahaa oo waa maxay man daraba yuu garaacay ila mafcuulkiyaa maqane ah, marka intidaarkaasoo kaleeto kalaamnimada ka anfima ah, daraba zaydun zaydaa garaacay aad tiri waa kalaamaa lagu leey maxaa yeelay wax waa faa'iidaysta saamiciina waa faa'iidaysta haddana waliba intidaarna waa jiraa weli laakiin intidaarkaas tam ma aha ha intidaarkii oo dhan maaha ee waa intidaarkii qayr ka mida wuxuu leeyahay man daraba haddaadan u sheegin iska tagtana macno waa haysta maanta in zayd wax tumay ogi intaasu haya intaasu haya waaya wuxuu yidhi fa naxwu qaama zaydun qaama zaydun wixii lamid ah kalaamun kalaam weeye liannahu qaama zaydun lafdun lafdi weeye lafdigaasoo yasixu liktifaau ku kaaftoomin ay ansaxayba bihi lafdiga lagu kaaftoomo fanaxwu qaama zaydun qaama zaydun wixii lamid ah kalaamun kalaam weeye liannahu qaama zaydun lafdun lafdi weeye lafdigaasoo yasixu uu ansaxayo aliktifaau bihi in lagu kaaftoomo waa kalaam tam haye ixtiraazaadkii kutusa marka waxyaalihii uu ka ixtiraazayey oo quyuudda ku baxayay wuxuu ku yidhi wa naxwu zaydin zaydin oo kale laysa bikalaamin kalaam ma ahan liannahu zayd lafdun lafdi weeye lafdigaasoo laa yasixu uusan ansaxayn aliktifaau bihi lagu kaaftooba ibnu hishaam wuxuu ku yidhi wa naxwu zaydin nusqooyinka abal ka maqantay oo kale zaydin oo kale laysa bikalaamin kalaamba ma ila waa mufrada mogta maxaa la rabay murakabaa la rabay murakabaa la rabay meeshiina mufradaba ku yaallaba zaydin oo kale waa zaydun zayd aad tiri halkaasaad ku joojiday ma kalaamu noqaa kalaam noqon ma markaasuu ku yidhi naxwu zaydin zaydin oo kale laysa bikalaamin kalaam ma aha zayd lafdun lafdi weeye lafdigoo laa yasixu liktifaau bihi aan ku mid aysan ansaxayn marka markaas qaydka maqan waa maxay tarkiibkiiya maqan murakabnimada lama hayaba aw murakabnimada haye markaasu wuxuu ku yidhi waidaa katabta haddaad qorto zaydun zayd qaa'imun ki taagan weeye maalan tusaalaan ula jeedaa falaysa huwa maktuubkii kita falaysa huwa maktuubkii bikalaamin kalaam ma aha maxaa yeel markaasna aa maan lafdun qaydka ahaya maan waxaa la rabaa lafdun inuu wax lagu dhawaaqa inuu yaha laga rabay meesha waidaa katabta haddaad qorto zaydun zayd qaa'imun waa mid taagan maalan tusaale ayaan kuu tusaalayna umailuka maalan tusaalaan kuu tusaalaynaa ku yidhi falaysa huwa maktuubkii bikalaamin kalaam maahan maxaa yal qayda maqan qaydka maqan waa maxay lafdan alkalaamu lafdun a maqan lafdun iga maqan lnahu markaas wuxuu ku yidhi lnahu shaniye amase waxaa tiraa lnahu maktuubkii wa insaxa haba ansaxo lnahu maktuubkii uceli lnahu maktuubkii wa insaxa haba ansaxo aliktifaau ku kaaftoomid bihi maktuubkaas lagu kaaftoomo laakinahu maktuubkii laysa bilafdin hadda lafdi maaha saas darteeda kalaam maaha qeydkaasaa maqan lnahu maktuubkii dhi amase qaama zaydun tii la qoray maktuubkaana fiican liannahu maktuubkii wa in saxa walow saxa haba ansaxo aliktifaau ku kaaftoomid bihi maktuubka lagu kaaftoomo laakinahu maktuubka laysa bilafdin lafdiyuusan ahayn wa kadalika waidaa asharta dhe marka kagood kadalika waidaa asharta haddaad u ishaarto ilaa axadin qof bilqiyaami istaag aw fadhi falayse ishaaradii bikalaamin kalaam maaha ahan kalaam ma ahan kadaa kelmad kuuri xaal uu maktuubkii la mid yahay kadalika kelmad kuuri maktuubkii xaal uu lamid yahay qof ad u taaganaad tiri gacanta gacantaad u shaartay fariiso ama qof fadhiyaad gacanta u shaartay aad tiri istaag afka adoon ka hadlin kaas kalaam maaha waana ansaxayda in lagu kaaftoomo muxuu u noqon waayo hadda wuusan laf yuusan lahayn dhawaaq male dhawaaq laguma dhawaaqin dhawaaqiya maan waidaa asharta haddaad u ishaarto ilaa axadin qof bilqiyaami istaag aw ilqucuudi fadli falaysa huwa ishaarihii bikalaamin kalaam ma ahan liannahu ishaarihii laysa bilafdin lafdigiyuusan ahayn laguma dhawaaqin qeydkaasaa maqan shuduuru dahabiga meeshaas markuu marayo faa aada u muhiimuu sheegay faa aada u muhiima ayuu sheegay muxuu yihi kelimadii meeqaan usoo qaybin saddex soo maaha hadde kalaanna waa ina saddex uqaybina hul kalaanna saddex uqaybsamaa khabarun inshaaun iyo dalabun saddexdaasaa loo qaybina hul kalaan saddex fa in ixtamala sidqa walkadiba fa huwa khabarun wax alla wixii run iyo been aqbali kara haddaan la fiirin qaailka ha fiirin qaailka tarkiibka fiiri tarkiibka hadalka tarkiibkiisa waa run waa been haddii la dhihi karo fa huwa khabaru in ixtamala sidqa walkadibe fa huwa khabarun hadda qofkaa ku yidhi inta ku yimid adigo waa tiqiin cali inuu maqan yahi markaasuu ku yiri qadima caliyun cali waa soo gala waa yimid safarki waa ka yimid runna ma noqon karta beenna ma noqon karta labadaba labadaba waa noqon karta labadaba waa noqon kara ha fiirin qofka ku yidhi haddaan la fiirin qofka inuu cali soo galay runa waa noqon karta beenna waa noqon kartaa hada huwa alqabaru ah. hada huwa alqabaru sidaas darteeda ana rasuulullah haddii la yidhahdo cidda dhahayda haddaan la fiirin yaxtamilu sidqa walkadib runiya been labada waa noqon karta nabi maxamed hadduu yidhah sala allahu alay slam ana rasuulullah maxay noqee run kaliya musalamatulkadaabaa yidhi ana rasuulullah maxay noqee kidbi marka fiiri kalaamkaanu run iyo been labada aqbali kara fain ixtamala sidqa walkadiba fa huwa khabarun xagga naga dhig wa in ta'akhara macnaahu can lafdihi fa huwa dalabun fain ta'akhara wujuudu macnaahu can lafdihi macnihiisa in la helaa dhawaaqa hadday ka daba marto fa dalabun dhe marka fain ta'akhara wujuudu macnaahu macnihiisa in la helaa hadday ka daba marto can lafdi dhawaaqiisa fa huwa dalab dalabaa la yidhaha qum alw fiiri istaagga goormaa la helaa istaagga goormaa la helaa bacda qum marka lagu dhawaaqo oo qum qaafkaas iyo miimka afka ka go-o kadib aad hinqarin ha kadib aad hinqarin oo kaceed fa in ta'akhara wujuudu macnaahu can lafdihi haddii macnihiisa helitaankiisu dhawaaqa ka dambeeyo fa huwa dalabun ah, ah. waad hadlaydi jaw jaw jaw jaw markaasaa la yidhi laa tatakalam ah, ha hadlin laa tatakalam goorma aamus imaana bacda qawli laa tatakalam markaan ku idhi laa tatakalam kadibaa aamusku imaana fa huwa dalabun waa dalab dhiman halkaas xanana qaybtii labaad qaybtii saddexaad fain iqtarana macnaahu bilafdi fain fain iqtarana wujuudu macnaahu bilafdi haddii macnaha helidiisu dhawaaqa la xiriiro fa huwa inshaaun waa inshaagiyaad leeda fain iqtarana haduu la xidhiirsado wujuudu macnaahu bilafdi macnihii helidiisa a wuxuu la xiriirsaday dhawaaqi dhawaaqa marka uu dhaco macnuhuna waaba la helay ka dabamarima hataa ilbiriksi ka dabamarima dhawaaqa iyo macnaha isku mara la hela fa huwa inshaa addoonkaaga waxaa tidhi anta xurun xoraa tay hadalka markaa dambeyd waa xor maahan kadib xoroobe anta xurun anta xurun aad tidhi khalaas waa xor ninkii xaaskiisi yidhi anti daaliqun dhawaaqa markuu yidhi waaba tag Ah. mid arkay hadha oboodayaano maya maya waxba kama jira hadalkaas hadalkii ma lasoo erka waa tegey shimbirha aday ah. ma laga soo ashuul arka ah. maba kala haraanba hadalka iyo xataa macnuu kala hari maayaan ma ahan markaad hadalka dhamaydo in macnuu dhacaayo afkaaga markuu ka soo baxo khalaas qofaad badaca ka gelayd markaasaa tihi imisaad iga siin jawaalkan markaasu ku yidhi toban dolaran kaa markaasaad tihi bictuka biashin waa kaasiiste khalaas be waa dhacay hataa mobilka haduu raba gacantiisa ku jiro waa dhacay khalaas bici waa dhacay bictuka afkaadan kasoo baxda waa dhacay ninkiiyo gabadhiisii nin ku nikaaxina markaasuu yihi zawajtuka fulana qabiltu nikaaxaha afka markuu ka yidhi waa dhacay markaas kadib dhici maa dhawaaqa uu dhawaaqa iyo macnuhu wa isla dhacaya wujuudu macnaahu bilafdihi fahuwa inshaaun kalaamkii meequ u qaybsama marka xagga macnahaas saddex wuxuu yidhi markuu saas u qaybiyey shuduurdahabiga ibnu hishaam alansaari uu yidhi saas markaa u qaybaa dad kalaan ku raaca yii lakin kalaam waa lab kalaam waa lab warkiisa darabto ee ka laaba saddex wuxuu yidhi kalaam waa khabar iyo inshaa dalabkii aawey inshaagu ka mid yahay isaga dhan ba saas kugu soo khulaasee laakiin sida hore ibtidaa'iga tana u roog ha in horta la kala faahfaaxiyo ma garatay shuduur ugu laabane marka wuxuu ku leeya dalabku yuu kamid yahay inshaaga markaasaa la leeda oo hadda sow macnihiisu wujuudka kama dambeeyo wuxuu yidhi qoom markaad qofka tidhaahdo ood ku dhawaaqdo macnihiina waa la helay oo dalabulqiyaamka ah kadib ficilkaana waa arrin kalu yidhi qumti kuma tacaluqda ee imtiaalay ku tacaluqda hadduu rabo inu qumi diido iska seexdaaba dhacdo ha macnihii la heli lawaaqa aad dhawaaqday dalabkii waa la helay ha idan fa huwa inshaaun marka wuxuu leeya kalaam oo dhan maxaa loo qaybinaa khabarun wainshaa haddii saddex loo qaybiyana aba khabarun wainshaa-un wa dalabun marka shuduuru dahabiga ka raaji macna ahaan haddaan u cabira xataa alfaadda isaga ka xifi mhm. suwaru tilaafi lkalaam wa aqalu tilaafihi kalaamkii isku dulmidiisa inta ugu yar kaainu min ismayni laba isim ayuu ka ahaaday wadalika mithaalkiina ka zaydun zayd qaa'imun kii taagan weeye oo ficlin ficil ayuu ka ahaaday iyo wasmin isim wadalika mithaalkiina qaama zaydun zaydaa istaagay weeye wa aqalu tiraafihi kalaamkii isku dulmidiisa inta ugu yaraan badan kaainun min ismayni laba isimu ka ahaaday wadalika mihaalkiina kay zaydun zayd qaa'imun kii taagan weeye aw ficlin ficil ayuu ka hadlaya wasmin wadalika mihaalkiina ka qaama zaydun weeye halkan wuxuu uga hadlaa inta ugu yah oo kalaam laga samay karo marka la rabo jumle in inta la dhiso kalaam laga dhigo jumle iyo kalaam farqiga udhexeeya taas waxaad ku qaadateen qawaacidkii muwasidulaaba looga dhergey warkiisa hadda halkaan ku laabamayne ha kalaam iyo jumlo soo warkood ma kala bixin a khalaas ku laabamayno marka meeshaan wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo inta ugu yar oo marka kalaam la dhisayo lagu dhiso waa laba isim iyo ism iyo ficil kuma dhihin kalaamku wuxuu ka dhismaa laba isim ama ficil iyo ism kuma uusan dhihin ee wuxuu ku yidhi inta ugu yar inta ugu yar hadduu ku yidhi maxaad fahmee in ka badan in kalaam ka dhismi karo in ka badan inuu ka dhismi karo laakiin inta ugu yar ay intaanta waana sida ula jeedan waa saas wa aqalu اtilaafihi kalaam isku dulmidiisa inta ugu yar kaa-inun min ismayni laba ism xaggeedu ka ahaaday wadalika mihaalkii ka zaydun qaimn o kale wey zayd oo mubtada iyo qaa'im qabra waa laba ism soo maa ow ficli wasmin ficli ismu ka ahaaday wadalika mihaalkiina qaama zaydun sayda istaagoo kale wey qaamo ficli zaydun faacila sharax suwaru ta'liifi lkalaami kalaamka isku dulmidiisa ta'liif lkalaam kalaam isku dumidiisa suuradaheeda sittun lix wey sitatun wax udhigaa min ku jirta sitatun qof uu udhigaa ma jira aduu ku dhiga ha intayda kalena wuxuu noo dhigaa situn oo hal ta ah ya adiga ha marka labadaba noo dhiga labaduba waa xaq maanta waxaa la tirina fiiriya xayihi ma muanasa mise waa mudaker cabdullah suwarun ala tirina waa muanas jazaka allahu khayr hay macalin suwarun ala tirina ma mudakara mise muana ma haydid haya cabdi karim ya bictibaariga aada muanaf uga dhigtay noo sheeg waa jamc tagsiirnimada hay haye haddii kale waa jamaaco haye cabdillah adna qaabkaad uga dhigtay muanaf jazaak allah khayr meesha muhiimka halkaas weeyaan suura waxa weeyaan suuratun way mufradku sideedana alcibratu bitadkiiri watacniifi asalka halkaas laga fiiriya tacbiirkaana waa jira cabdikarim uu waa jira oo damaairta marka loo celinayo iyo waa laga fiiriya laakiin asalka markaan ismulcadad joogno meesha la fiiriya waa mufradka marka suwarun waa jamcu suuratin suuratin waa muana suwar marka maanta muanafaan tirayna haye waana marka qaacidaduna waxay ahayd halaathe iyo cashara halaathe ilaa cashara in lagu wado waxa weeyaan yuanahu maca almudakaru wayudakaru maca almuanahu haddana mudakaru ka dhigay sooma situn hadduu yidhi situn markuu mudakaru ka dhigay qofkii uu mudakar uga dhigay marka isaga waa udaabaqeeba waa udaa umudaabaqaynay situn situn waa mudakar ee waxaa muanaa sitatun situn tadan waa kamid ta waa mudaka hade so muana maaha waxaan tirayna ha so suuratu maaha suuratun sow tiri mayno waxaan tirayna ma muana mise mudaka mudakar ma ka dhigay dariiqii saxdaas kuma socdo khalaad waxaan tawjihaynaa sitatun qolada ay udhigay ayagana waa usaxanta ha qoladaasa marka tawjihin u baahan waxay tahay marka lagu leeyahay cagsulqiyaasa lagu wada ismulcadadka wixii ka dhexeeya halaaثe ilaa cashara waa markii ismulcadadku horeeyo macduudkuna dambeeyo halaaثatu rijaali waa kaas waa markaas laakiin hadduu macduudku horeeyo ismulcadadkiina dambeeyo kamaa kaana alxaalu alaan waa sida hadda aan wadno soo ma labadaba taad rabtaa dhihi karta sitatun iyo situ hadda suwarkii horey soo ma ismulcadadkiyaa dambeeya labada taad rabtaad marsii karta taad rabtaad marsii karta hmm, taad rabtaad marsii karta marka hadeer waa sidii la rabay waayo sidii la rabay waayo sitatun qofka udhigayna waa u hagaajiye situn qofka udhigayna waa uhagaajiye inuu noo kala duwaano waaba saxda si ishkaal inta loo keeno looga jawaabo waaba sidii la rabay waayo suwaru taliifi lkalaami kalaamka isku dumidiisa suuradaheedu situn lix weeye wadalika wadaalika xasrigaasu haabitun waa sugnaaday dheh liannahu kalaamkii imaa an yata'alafa inuu iskaga dunmo nusqooyinka gabal saasaa ku taalla imaa an yata'alafa yay ugu taallaa adigoo kugu taalla imaa an yataalaf maa kugu taalla intayna kaleba uma taalla miya hay adnaa kugu taalla ima an yatalafa hay waa labada marka nusqooyin badan saas ku taallaa nusqooyin badan saasaa ku taalla ima an yatalafa nusqooyinka galana liannahu yata'alaf waa ku taalla labada macnana waa lagu wadi karaa liannahu kalaamkii ima an yata'alafa inuu iskaga yimaado min ismayni laba isim haddii kale waa leeda liannahu kalaamku yata'alafu waa iskaga imaana min ismayni waa isku mid marka ha إيه؟ إما يتألف وحا oo antu idinkaga tegaa waa nuso kale iyaduna xasbuna aad is aad iskugu khilaafay ama itilaafu ma kuu dhiga bal fiiriya la fiiriy maka masagaa sadriye mase u dhigaa adaa sadriye adugu dadka raac adiga adaa adugu ee labadaasaan ku hoy wadalika xasrigaasu haabitun waa sugnaaday liannahu kalaamkii ima an yata'alafa inuu iskaga yimaado min ismayni laba isim koo aw min ficlin wasfin inuu iskaga yimaado labo aw min jumlatayni laba jumla inuu iskaga yimaado saddex aw min ficlin wasmayni ficliya laba isim inuu iskaga yimaado afar aw min ficlin ficli inuu iskaga yimaado wa asmaa'in shan o min ficlin ficli inuu iskaga yimaado iyo wa arbacati asmaa'in afar isim lix lixdaas iskaga imaana hal xabba waa xaqiiqo inuu ka tegey oo todoba ku ahaa mid sideedaadna qaaraaba ku dare xaashiyada fiiri sajaaciga suwaru taaliifi lkalaami situn dhaahiruhu sida warkiisa ka muuqata alxasru waa inuu koobay wa baqiya caleyhi waxaa ku baaqi noqday oo laga rabaa saabixu kiisii toddobaad wahiya midda toddobaad suuradda toddobeydaa taaliifu waa kalaamka iskaga dulmidiisa taaliifuhu waa kalaamka iskaga dumidiisa iskaga keenidiisa min ismin wa jumla iskaga dulmo ism iyo jumlo naxwu zaydun zayd qaa'imun mid taaga weeye abuuhu abis ah. waxaa ka fiicneed inuu yidhaahdo zaydun zayd abuuhu aabihiis qaa'imun mid taaga weeye inuu yidhaahdo taasaa fiicneed qaama abuhuna waa kasii fiicanta ayadana waa kama fiicna waa la zaydu zayd qaama abuuhu amase zaydun zayd abuuhu aabihiis qaa'imu taagan wey mar walba wuxuu iskaga dunmay waxa weeyaan isim iyo jumlo marka qalad yani qaabka igu dhigayeen zaydun zayd qaaimun abuuhu taas waa uu sheegay laba isimuu iskaga dunmaa leh markaan ay marka sida sawaabka waxay tahay maya maya maya tanana waa sax qaaimun laftirkeeda waa sax miduu zaydu zayd qaaimu abuuhu laftirkeed qaaim waa ism faacil mubtadawa abuuhuna waxa weya waa faacilu sadm sad alkhabar waana jumla laftirkeedu ha maanta waa jumla iyaduna marka kulli waa haddii la ihahdo zaydun qaaimun abuuhu iyo haddii la ihahdo zaydun qaama abuuhu iyo haddii la ihahdo zaydun abuuhu qaam hal mida uu iskaga dulmay mar walba isim iyo juml uu iskaga dulmay maxaa yeele wasfigan maca marfuuci waa jumla maanta waa juml waa maantaan baabkeediianba joognaa habadkaas waa dhimanya eh. ya sugo baabkeedii maanta joogta waaya marka marka toddoba soo kama anaan dhigin mid wuxuu ku daraa marka sideedaad alaamaa war biyo ma lahaya biyaan rabaa wuxuu leeyahay xaraf iyo ismu iskala dulma alaamaa war biyo rabilah atamana almaa we alaamaa sidaasay kalaam ku taa yidhahdeen alaa maa wer biyo rabilah atabana almaa wa sideedaasay ka dhigaan ka soco marka ama tilaafuhu kalaamkii isku dunmidiisa min ismayni laba ism uu iskaga dunmo falahu itilaafkaas u sugnaadeen arbacu suwarin afar suuradood arbacu suwarin afar suuro a markaan fiiri arbacu in la yihahdaa waajiba markaan maxaa yeele waxaa dambeeya macduudkiya markaan dambeeyo waana muanaf markaana waajibta ixdaahaa arbacadii midkeed an yakuuna kownuhumaa labada isim waa inay ahaadaan mubtadaan mubtade iyo wa khabaran kabar mubtada iyo kabar inay ahaadaan labadoodiba mubtade kabar inay ahaadaan markaas isim kalaamka wuxuu iskaga yimid laba isim waa mubtada iyo khabar naxw zaydun zayd qaa'imun mid weeye hadda zaydun waa mubtada soo maaha qaa'imuna waa kabar labadaas isim iskaga yimid ishkaala marka halkaas qaar keeneen waxay yidhaahdeen zaydun waa mubtade qaa'imun waa khabar waana isim faacil yacmalu camala ficlihi yarfacu faacila damiira ku asuturanoo qaa'imun waa mid taagan huwa a meesha ku jirta saddex isim hadda soo maaha zaydun oo mubtada iyo qaa'imun oo khabarkii ah iyo huwa oo damiirka meesha ku asturan ah ha saad uleedihin marka laba isim aa meesha qaaidadaa loo soo qaadaa waxaa laleeyahay alwaصfu maca marfuucihi kalmufradi ilaa ida اstaqnaa bihi can musnadi aw silatin alطaafa fiihima yakunu fii quwati اlficli fafhaman waadan la soconaa laleeyahy ee laba goor alwaصfu maca marfuucihi waa jumla laba gooru jumlay alwaصfu maca marfuucihi laba goor waa jumla inta kalena waa mifrad laba gooru jumlay labada goor maxay yihiin ko marfuuca hadduu ku kaaftoomo khabar uga kaaftoomo wasfigiiyo mubtada aha markaasuu marfuuc qaata marfuucu faacil waa noqon kara naafican waa noqon kara markaasuu uga kaaftoomay khabar jumla la yidhah lama yidhah mufrad mhm, jumla la yidhahda tama labaadna waa maxe waa wasfiga casha mawsuuladahu gashay ha ilaa fi wuxuu joogay jumladii silada booskeedii ha silana waxaan jumlahayn ma noqon jirin soo labadaas goor alwasfu maca mufradihi waxa weyn aljumla waa jumla alwau maa marfuuci waa jumla labadaas goor labadaas goor waa jumla waa marka wasfiga oo ah marfuuciisa ku kaaftooma wasfiga mubtadaha noqda oo marfuuciisa qabar uga kaaftooma waa jumlo wasfiga cashu gasho ee waxa weya casha silada u noqdana waa jumlo maxaa yeele silatu mawsuul wax aan jumlahan ma noqoto qaacidada marka laba bayda lagu dabdiyaahe alwaصfu mac marfuucihi kalmufradi ilaa ida اstaqnaa bihi can musnadin aw silatin lial atafa fiihima yakunu fii quwati اficli fafhaman ah. marka labadaas bayd a lagu dabdiya alwaصfu mac marfuucihi kalmufradiya lahahda waصfi marfuuciisa la jiraa kalmufradi mufradu la midya ilaa ida staqnaa bihi can musnadin markuu ka deeqtoomo maahane musnad ilaa khabarka musnad mutaduna waa musnadu leeyihi ah, ilaa ida staqnaa markuu ka deeqtoomo maahane can bihi ilaa ida staqnaa bihi can musnadi bihi bilmarfuuci marfuuciisa markuu ku deeqtoomo oo can musnadin ka deeqtoomo ow silatin lial ata ama uu yimaado asagoo sila u ah al ow silatan lial ata macnaheed ow ataa silatan lial wey saasu macnuu noqoa laakiin beytku waxa weyn ow silatan lial ata amase uu yimaado asagoo sila u ah al fa fiihimaa labadaas mawdic yakuunu fii quwati lficli wuxuu ahaanaa quwat lficli ficlu la xoog egya fafhaman fahmuku yidhi allah ku garansiiye marka waa noocaas ka soco marka taas waa dawowday athaniyatu athaniyatu suuradda labaydaa an yakuuna kownuhuma labada ism waa inay noqdaan mubtadaan mubtade iyo wa faacilan faacil faacilkaasoo sada awday masada alkhabari khabarka makaan awdidiisa mubtade ayaa wasfigiiya mubtade noqday markaasuu qaatay faacil ka deeqay khabar khalaas waa kalaam taama hadleed dhihimeydu waa mufrad waa kalaam taama qadriyaa joogtaa waa kalaam taama marba hadduu wasfigu inta qaato marfuuc uu khabar uga deeqtoomo ahaniyatu suuradda labaydaa an yakuuna kownuhumaa mubtadi kownuhumaa labadii isim ahaanshadooda weeye mubtada mubtada ay ahaadaan iyo faacil ahaniyatu suuradda labaydaa an yakuuna kownuhumaa labada isim ahaanshadooda weeye mubtadan iyo faacilan ay ahaadaan faacilkaasoo sada awday masada alkhabari khabarka makaan awdidiisa naxwo aqaa'imun laba taagan ma yihiin azaydani labadiisayd aqaa'imun halamsatulidistifaa qaa'imun mubtadon marfuuqun bilibtidaa wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi aakhirih wahuwa ismu faacilin yacmalu camala faacilin yarfacu faacila azaydani faacilu qaa'imun marfuuc wa calaamatu rafci alalifu niyaabata can dama liannahu muhanan maana fi xarfan an xaraka wa nuunu ciwadun can itawini fi lismi lmufradi khalaas marka faacil haddii kala hadahdo azaydani faacilun sada masada alkhabari waaba ku sheegi waa ku cadayna kadib aad exraabe marka waa jumlo markaan kale mufrad maaha wa wainamaa wax kale maahan jaaza waa banaanaaday dalika ay liktifaau wuxuu ku baraa alwasu maca marfuucihi mar hadduu uga deeqtoonaado khabar inuu jumlo yahay oo u kalaam mufiida yahay oo usan mufrad ahayn uu kaa dhaadhici rabaa markaasuu ku yidhi wainamaa wax kale maahan jaaza waa banaanaaday dalika aliktifaa ku keeftoomiddan liannahu halkaadu celinee aqaa'imun zaydaani aad u celine aqaaimuni zaydani aqaaimuni zaydani yusuf aqaaimuni zaydani aqaaimuni nuunkaan halkuu ka yimi nuunkaan halkuu ka yimi aan ku aan akrinaayo aqaaimuni zaydani ya ma haydid haye nu maya maya is nin iskool dhigtay ma rabo ninaan iskool dhagn ka jawaab qolooyinkaas ninkaas tanwiinta w alla yubarik fik tanwiintu waay ahayd aawa tanwiintii tanwiintii iyo casha ka dhameyda sooma kulmin hadda hoos dhig tanwiinta ila nuun reeban aheed tanwiintiya lahoos dhiga ha tanwiinkus nuun reeban ma ahayn nuuntiya lahoos dhiga waa nuunki ee wax cusub lama akri ah. jazaka allahu khayr waa yahay hadda iskoolka in laga faaidaya ah, muuqato soo sooma jid waa waa la soo booda maali amed <laughs> waa yaqaan ha iskoolad waa yaqaanin macnaha waa yaqaanin iyaga waa ku fiican yihin saasa tuse ila waa dhigtaan waa loo dhiga iyaga ha ya wuu dhigtaa mi ahsan <laughs> saas weeye marka mogta waa loo qiraa dadka wanaagoode marka iskoolku er ma wada ahan wa inamaa wax kale ma ahan jaasa waa banaanaaday dalika ayilktifaau ku kaaftoomiddaasu liannahu qaa'imu lizaydani fii quwati qawlika hadalkaagu la xoog egyahay ayaquumu zaydani aad tirado fiiri waa isku mid a qaa'imunu zaydani waa wasfi maca marfuuci oo uu ku kaaftoomay iyo ficil mudaaric faacil qaato waa isku mid ah, ficil mudaaric faacil qaato wadalika dalika halkaa lagu ishaara oo wax fog aad moodo ayaquumu zaydanidan ku dhow ayaquumu zaydanida ku dhow aad ku ishaare wadalika ayaquumu zaydanidanu kalaamun waa kalaam kalaamkoo taamun dhamaystiran kalaamkoo laa xaajata wax baahiya lahu kalaamka aysan ugu sugnaan ilaa shayin shay ilaa shayin shay fakadalika midkaas oo aqaaimnu zaydani ah, ah maya maya fahaada dheh fahaada haadaada halkaa lagu ishara mataqaan aqaaimnu ah zaydanida fog aqaaimnu ah zaydanida haadaa lagu ishaara fahaadaa haadaa kan oo aqaaimnu zaydanin ah kadalika kalmadkuuri midka fogaanta badan o ayqumnu lamid yaa ka jawaabaya haye hadda waa waxaan kitaabkan qatiga aynu kugu soo akriyo ogow he waxaa la rabaa fiiri daalika iyo kadalika waxa lagu ishaara ayaqumu zaydanida soo iyadu ma dhaweyn haadaadana waxa lagu ishaara aqaa'imu zaydani kitaabkaanaanan kusoo akrinay jawaabka qatri lagu so akriy waxaanan ma yeela cabdullahi wuu hayaa qof kale ma hayo calaykum fi adna waa haydaa soo ma ha laba nina hayda bilahi calaykum ka war ardadaas hadda cajaa'ibla sooma maya qatrigaanaan kusoo mara Ah, hay cabdullah cabdullah yaa sharaxa ha baabkeediyaa lamara xeegaa saasaa loo rigaa baabkaan dhow ko ayaqumu zaydanina oo ficil mudaarica waa ficil mudaaric baab fog waay ha ab xagga labada baabaa lakala fiirina labada baab aa la kala fiirina ha qaacidada haddii mar lagu siiyo mogta kitaabka aad ku socto wa inaad uga faa'iida ood fahanta qaabku kitaabkaan u hadlo waxaa la idhaha waxyaalaha daqiiqa waxaa kamid a ah, ardadu aysan qaarkood fahma qaarna aysan fahmin usluubka shiika inaad barato tacbiiraadka shiiku iska leey inaad taqaano oo hadhow maqsuudkiisa aad fasiri karto markii la arko ama weliga lagu akri maqsuudka shiikaan saad ula socoto ula nooshay kitaabadiisa waa inaad fahamtaa tacbiiraadkiisa oo tira hadduu nuucan yidhaa saasuu ula jeeda nagaa naqaano la noolaa jira athaalithatu suuradda saddexayda an yakuuna kownuhumaa labada ism waa inay ahaadaan mubtada mubtada iyo wanaaciban mid ka naaiba can faacilin faacil faacilkoo sada awday masada alkhabari khabarka makaan awdidiisa naxwu amadrubuni zaydani labadii zayd laba la garaacaya ma yihiin amadrubuni zaydani labadii zayd laba la garaacaya ma yihiin ma yihiin amadrubun ism mafcuul waa mubtade wuxuu naay faacil u qaatay azaydani khabarna uga filnaata waa jumle ee maaha mufradtan oo araabicatu suuradda afayda oo laba isim iskaga timaada an yakuuna kownuhumaa labada ism waa inay ahaadaan isma ficlin iyo wa faacil ismu ficli faacilkiis xul kugu daray liannahu mad ma kuu لأنه المضروب زaydاn المضروب زaydاn في quوaةi qwlika hadalkaagu la xoog eg yahay ayuطرب زaydاni labadii zayd ma la garaacaad ku qawsha taas lamid ila tii horeta soo martay mogtahay tii horeta waxaa lamid ahayd ficil faacil qaatay kalena maxay lamid tahay ficilna ay faacil qaatay ay lamid tahay maasha alla waa faaida fiican araabicatu suuradda afrayda an yakuuna kownuhumaa labada ism waa inay ahaadaan isma ficlin ismu ficliyo faacilo naxw hayhaata alcaqiiqu waadigii caqiiq la dhihi jiray fogaayey waa fogaaday hayhaata ismu ficil mabniy cala alfatxi laa maxal lahu min alacraabe maxal icraab kuma lehe ism mufrado maxal kale icraab kulahayn alcaqiiqu faacilu hayhaate marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fiaqir waana jumla fahayaata hayhaata ismu ficlin ismu ficil weeye wahuwa ismu ficilkaasuna bimacnaa bacuda waa fogaaday wey bimacnaa bacuda bimacnaa bacda haka dhegeysan bimacnaa bacuda facuula waayo wlcaqiiqu caqiiqna faacilun faacil wey faacilkaasoo bihi bismi faacil usugnaaday taas waa hal suura kalaamkii laba isimuu ka imaan karaa afar suurayna ku imaanay laba isim afay midka labeeya wa ama اtilaafuhu kalaamkii isku imaashadiisa min ficlin wasmin ficil iyo ismu iskaga yimaado falahu itilaafkaa suurataani laba suura usugnaadeen ficil iyo ism markuu iskaga imaana laba suura bis wey waa ficil iyo faacil iyo ficli naab faacil ha labadaas cun ficil iyo faacil iyo ficl iyo naab faacil waa un labadaas laba suuru leeya xdaahumaa labada suuro midkood an yakuuna ismu kownlism ismka anshadiisa wey faacila u hado naxwu qaama zaydun zayda istaaga qaama ficil maadi zaydun faacila intaasuu kalaamka iskaga yimi wafani midka labeeya an yakuuna alismu isimku waa inuu noqdo naa'iban midka naa'ib canilfaacil naxwu duriba zayduna la garaacay duriba ficil ah iyo zayduna naaib faacila kalaam taama harlaaya athaalith wa ama tilaafuhu kalaam isku imaashadiisa min aljumlatayni min aljumlatayn udhigaa nusqooyinka gabalna min jumlataynia ku sugan ah. waama اtilaafu kalaamkiisku inaashadiisa min aljumlatayni labadii jumlo iskaga yimaado min jumlataynia ka fiican min jumlatayni laba jumlo iskaga yimaado falahu itilaafkaas suurataani laba suura usugnaadeen ayda noqoshee ha laba suuro ayaa usugnaadeen waa ficil jumla shardiya iyo jumla jawaabkaas iyo jumla qasamiya iyo jawaabu qasam intaas wey laba jumla hadii lagu yidhi waa jumlatu shardi iyo jawaabkeedii ficlulqasam iyo jawaabkiisi waa intaas labada jumlo ixdaahuma labadii jumlo midkeed jumlatu shardi wey iyo waljasa naxw in qaama zaydun hadduu istaago qumtu waan istaaga hadda intaasaa kalaama in qaama zaydun kalaam maaha ilaa lagu daro qumtu maxaa yaele faa'idadii ku xidhan labadaas jumlo laisku daraa kalaamah wthaniyatu midda labaydana jumlat alqasami wa jawaabihi waa qasamka iyo jawaabkiisa labadooda jumlo naxwu axlifu bilah allahan ku dharanaahe lazaydun zayd qaaimun kii taagan wey khalaas axlifu bilah waa jumlat lqasam lazaydun qaaimun waa jawaabkii qasamka intaas marka laisku daray kalaamii maxaa yeele inta ka horayda wax faa-iideyna keligee ah. waay araabic waama tilaafuhu kalaamkii isku imaashadiisa min ficlin wasmayni ficil iyo laba isim uu iskaga yimaado naxwu kaana zaydun zaydaa wuxuu ahaaday qaa'ima mid taagan wey kaana waa ficil zaydun waa isimkeedii waa isim qaa'imana waa qabarkeedii waa qabar marka ficil iyo laba isim uu iskaga yimaado waama tilaafuhu kalaamkii isku imaashadiisa min ficlin wa alaaati asmaa'in ficil iyo saddex isim iskaga yimaado fa naxwu calimtu zaydan zaydan ogaaday faadilan mid fadlile inuu yahay mid fadli badan hadhihi calimtu zaydan zayd waxaan ku ogaaday faadilan mid fadlile inuu yahay calimtu waa ficliga faacil soo maa waa hal ficil iyo hal isim mata calimtu zaydan iyo faadilan laba isim soo maa marka saddex isim iyo hal ficil waa afcaasha labada mafcuul qaadato dhan sadis wa ama tilaafuhu kalaamkii isku inaashadiisa min ficlin iyo wa arbacati asmaa inu iskaga yimaado fanaxw waa afcaasha saddexda mafcuul qaada anbaa nabaa akhbara khabara aclama callama adraayo xadaa dhe iyo iyo iyo ara iyo ara toddobadii ficil waama tilaafu isku imaashadiisa min ficlin iyo waabacti asmaan uu iskaga yimaado naxwu calimtu waan ogaaday zaydan zayd may waama tilaafu kalaamkii isku imaantinkiisa min ficlin iyo waabacti asmaan uu iskaga yimaado fa naxwu aclamtu zaydan zaydan anigu waxaan ogeysiiye camr ninka camar la yidhaha faadilan mid fadlin uu yahay ir hal ficil wey aclama ficilkaasaa ku jira ta'du waa faacil waa ism zaydan waa ism camran waa ism faadin waa ism afar ism sooma fa haadihi tanu suwaru taliifi isku damida suuradeedi suuraddeedi wey suuratu taliifi dhe fa haadihi tanu suuratu taliif suwar min dhiga suwaru taliifiya ka sif saasaa sii fiicno jamceedi sidii hore lagu wado hadi suuratu taliif yudhigan fahaadihi tanu suwaru taliifi ta'liifka suwarkiisii weeye wa aqalu tiraafihi masale muhiima baraarujina marka oo dadka gabal ku dhiban yihiin markay arkaan wa aqalu tiraafihi kalaamisku imaantinkiisa inta ugu yar min ismaynuu ka ahaaday oo min ficlihi wa isminu ka ahaaday kamaa dakartu sidaan soo sheegay wamaa shayga saraxtu bihi aan caddeeyey oo muxuu yahay oo min ana daalika itilaafkaas huwa aqalu maa shayga ugu yar inuu yahay dalika arkaad ku ishaare min ismayni oo min ficli wasmin ad ku ishaare wamaa shaygii saraxtu aan cadday bihi maaga oo min ana dalika i'tilaafu min ismayni oo min ficli wasmin huwa aqalu maa shayga ugu yar inuu yahay oo yata'alafu bihi uu iskaga imaana alkalaamu kalaam huwa arrinkaas aan caddeeyey muraadu naxwiyiina waa naxwooley macnahay u jeedaan macnaha ay naxwooley u jeedaan markay kuleeyihin kalaam wuxuu iskaga yimaadaa laba isim ama ficil iyo isim waxay u jeedaan waa inta ugu yara intaas wey oo uma jeedaan intaasu iskaga yimaada wax kale iskaga yimaado uma jeedaan saasay ujeedaan wa cibaaratu bacdihim gobol ka mida culummada tacbiirkooda tuuhimu waxay moodsiinayeen annahu kalaamkii laa yakuunu inuusan kaba ahaan ilaa min ismayni oo min ficli wasmi laba isim ama laba isim iyo ficil meel kale inuusan ka imaan ay ku moodsiinayen ibnu xaajib waa ibnu xaajib a ah, wuxuu yidhi hashiyada nin dhiga muraadu bi ibnu xaaj wey faino qaala wuxu uhi walaa yaati dalika kalama yimaado ilaa fi ismayni aw aw ismin wa ficlin u yii ha laba isim ama isima ficilu ka yimaada marka cibaaradiisaas qofkaan awel aqoon wuxuu moodaa kalaam inuusan wax kalaba iskaga imaan malahan saas ee wuxuu ula jeedaa inta ugu yaraa intaasa ula jeeda wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina maxamed